alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey qaybta ku saabsan yaa soo guda gelaya khitaabu takliifka yaanse soo guda gelayn waynu soo sharaxnay inta kale mooyaane mas'alada ugu dambeysay oo ku saabsan gaaladu ma soo guda gelayaan khitaabu takliifka wixii furuuca khitaabu takliifka wixii usuula inay gaaladu soo guda gelayaan nusuustuna waa ku caddahay culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin ijmaac qaci ah furuuc wixii ku saabsan ma soo gudagelayaan gaaladu khitaabu takliifka furuucdiisa mise ma soo gudagelayaan culammada kitaabka qortay siday sheegeen khilaaf baa mas'alada ku jira aqwaal badan baynay culammadu soo naqliyaan ilaa shan qowl bay gaadhsiiyaan culammada qaarkood qaar waxay yidhahdeen iطlaaqan wixii furuuca khitaabkiisa ma soo guda gelayaan iyo maya iطlaaqan way soo guda gelayaan iyo maya awaamir iyo nawaahi ha loo kala qaado wixii nawaahiya waa soo gelayaan lakiin wixii awaamira ma soo gelayaan iyo maya iطlaaqan waa soo gelayaan marka laga reebo jihaadka keliya oo ninkii gaalkaa la odhan maayo naftaada dil ila gaalada inuu la jihaado gaaladii isagaaba ka mid ah markaa taa isaga ha laga reebo inta kale waa soo gudagelaya maya kaafirkii asliga ahaa iyo kii kufrigiisu caaridka ahaa ee kufri riddaha ahaa la kala qaado kaafirkii murtadkaa waa soo gudagelaya laakiin kii asligaha ma soo gudagelaya waa khamsau aqwaal jamaahiiru ahli lcilmi waxay mareen qowlka odhanaayo itlaaqan bay soo gudagelayaan wixii furuuca siday usuushaba u soo gudagelayaan sidaa jamaahiirtu ay ku tageen baana saxiix ah waayo adila ayaa jirtaa sheegaysaa in gaaladii lagula khitaabayo furuucda shareecada tegistay ka tageenna in aakhire lagu cadaabayo waxaa ka mida aayaddan waxaa ka mid a aayaadkan suuratu lmudathir ku soo arooray maa salakakum fii saqar gaaladii marka la weydiiyo iyagoo naarta saqaro ku jira maxaa saqaro idin geliyey way jawaabayaanoo waxay ku jawaabayaan afar umuurood qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu اlmiskiin wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunna nukadibu biyowmi اddiin sababta gelisay saqara oo naarta saqara ay u galeen baa la weydiiyey waxay ku jawaabayaan maadi baa laga cabiray se macnuhu wuxuu u dhacayaa way odhan doonaane inaynay salaada tukan jirin oo salaadii ka tageen waa sabab inaynay masaakiinta jinsiga miskiin la yidhaahdo inaynay quudin jirin oo waxba siin jirin waa mid labaad inay baatilka la dabaalan jireen cidda dabaalanaysa waa sabab saddexaad inay beenin jireen maalinta qiyaamada marka waajibaadka inay ka tegi jireen waxay ka misaaliyeen laba shay lam naku min almusaliin walam naku nuطcimu اlmiskiin muxaramaadka inay geli jireen oo ku dhici jireenna waxay ka tusaaleeyeen wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin caqaa'iddii usuushii inay ka tageenna waxay ka tusaaleeyeen wa kunna nukadibu biyowmi اddiin kumay kaaftoomin sababta weynida badan oo ah inay qiyaamada beenin jireen inay sheegaan way yidhaahdaan kunna nukadibu biyowmi اddiin oo inta kale iska dhaafaan ee saddexda kaleba waa ku ladheen taasi waxay ku tusinaysaa cadaabka la cadaabaayo oo ay saqaro la geliyey oo saqaro galeen afarta umuroodba inay ka qayb qaateen markaa gaaladii waajibaadka ay ka tageen ee camaliga ah ee farciga ah iyo muxaramaadkii ay ku dhaceen waa lagu cadaabayaa sida loogu cadaabayo gaalnimaday la yimaadeen in lagu cadaabayaana waxay farac ka tahay in lagula khitaabayay mukalaf ku ahaayeen oo dabeedna markaa ay caasiyeen oo cisyaan la yimaadeen taasay farac ka tahay marka aayaadkaasi waxay deliil u yihiin in gaalada lagula khitaabayo furuucda shareecada sida usuusha caqaa'idaba loogula khitaabayo waxaa kaloo u daliila rajmigu nebigu sal اllahu aleyh wasalam rajmiyey labadii yuhuudi ee zinaystay ee guur hore soo maray azaniyeyn waxay ahaayeen zaniyeyn muxsanayn ama muxsinayn rajmigaa uu nebigu rajmiyey waxay deliil u tahay xukunka rajmiga shareecada islaamka ku sugan in lagu xukumaayo lagu fulinayo taasina waxay ka imanaysaa zinadu inay xaaraan ka tahay bacdi baa waxay yidhaahdeen nabigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu xukunkan ugu fuliyey xukunkani waa inuu towraad ku sugnaa daraaddeed taasuu ugu furiyey oo waatuu nebigu ku yidhi sal اllahu alayh wasalam kitaabkii towraadeed la kaalaya siduu ilaahayba uu amray amarkii isagoo qaadanaya faatuu biاtawraati fatluuha in kuntum saadiqiin markuu nebigu weydiiyey oo ku yidhi labadan sinaystay oo wejiga loo madoobeeyey oo la garaacayo oo dameer la saaray laba dameer la kala saaray oo xagga dambe loo jeediyey si maqluub ah loo saaray oo lagu hogaaminayo dameerkii iyagoo saaran fadeexad lagu fadeexadinayo magaalada lagu wareejinayo ayuu yidhi ma saasaa ku haysaan kitaabkii ilaahay ee towraadeed ruuxa zinaysta in la garaacayo la jeedlayo wejigana loo madoobeynayo dameerna inta la saaro xagga dambe loo jeediyo bimacnaa xagga madaxa dameerku yahay mooyaane geesta kalea loo jeedinaya waa tajbiya la yidhahdaa si maqluubaa loo saaraya dabeedna sidaa lagu soo wareejiye magaalada wejigiina wax madow baa loo mariyey waa taxmiim baa la yidhahdaa التxmيm والتجبية والجلد qaluu naعم xadiiثka muslim صaxiixa ku soo wariyey وغayruhu ay soo wariyeen waxa uu sheegayaa inay yidhaahdeen ha saasaanu ku haynaa kitaabki ilahay towraadeed markaasaa nebigu ku yidhi salى الlahu عalيه wasalam towraad la kaale waa keeneen aayaddii rajmiga ayay farta saareen faqara'a maa qablaha wamaa bacdaha ninkii yahuudigaa wuxuu akhriyey inta ka horaysiya inta ka dambaysaba waa akhriyey cabdullaahi ibnu salaam baa nebiga u sheegay sala alayhi wasalam oo ku yidhi yaa rasuul allah halkuu farta ku hayo mise halkuu suulka ku hayo ayaa aayaddu ku taallaa ka qaad farta dheh markaasuu ku yidhi markaasuu ka qaaday faidaa aayat rajmi taluux waaba aayaddii rajmigu cad nebigu waa rajmiyey sal اllahu alayh wasalam bimacnaa wuxuu amray in la rajmiyo oo dhagax lagu dilo marka bacdi baa waxay yidhaahdeen culammada ka mida xukunkii tawraadeed buu nebigu ku fulinayey laakiin warka noocaasi sax ma aha waxaanu u sax ahayn nabi muxamed sala allahu alayh wasalam towraad iyo injiiltoonna waxba kuma xukumi jirin kitaabkii lagu soo dejiyey ee qur'aanka ahaa buu nebigu wax ku xukumayey ee miduu towraad wax ku xukumayey ma ahayd muxuu haddaa u dalbay markaa in la keeno waa si uu xujada yaga ugu oogo oo ugu tilmaamo ayuu markaa u yidhi la kaalaya jawaabtu waa taas wuxuu nebigu u dalbay sala allahu alayh wasalam inay towraad keenaan oo la akhriyo si uu xujada ugu oogo oo xukunka towraadeed mas'aladan inuu waafaqsan yahay xukumka qur'aanka ku sugan taasuu nebigu uga jeeday sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo laga deliishanayaa aayaddan zidnaahum cadaaba fowqa alcadaab xumaanaha kale ay la yimaadeen aan kufriga ahayna in lagu cadaabayo oo lagu ciqaabayaa laga qaadanaya cadaab loogu kordhinayo arrin kaleo tacliilana ama qiyaasana culammadu waa ku dareen ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan qiyaasku hadduu waafaqsan yahay adilada dhibi kuma sugna markaa in lagu daro laakiin qiyaasku markuu daliilka khilaafsan yahay markaasuu marduud yahay bacdu ahlicilmi waxay shardiyaan masalada la qiyaasanayo waa inaynay nas lahayn ee eh, hadday nas leedahay waxba la qiyaasan maayo laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdaan qiyaaskii hadduu waafaqsan yahay sida nasku uu sheegayo uu sii waafaqayo iyada dhibi kuma sugnaa taana waa siday culammada qaarkood ku dareereen oo ay masaa'isha qaarkood odhanayaan masaladan waxaa u daliila kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka salى اllahu aleyh wasalam iyo ijmac اlculamaa iyo alqiyaasu الصaxiix ama alictibaar qiyaaskaasi wuxuu yahay muuminka sida iimaanka iyo camalka saalixa aba looga sawaabinayo looga ajar siinayo oo sababta weynaanshaha badan oo iimaanka ah keliya aan laga sawaabinayn ee awaamirtuu fuliyey iyo nawaahiduu ka dheeraadayba laga ajar siinaayo sida iimaankaba looga ajar siinayo saasoo kale gaalkana waa lagu ciqaabayaa tegistuu tawxiidka ka tegey iyo nawaahid iyo muxaramaadka dhicitaanka uu ku dhacay wakadalika awaamirta tegitaanka uu ka tegey intaba waa lagu ciqaabay qiyaaskan waxaa la yidhaha qiyaasulcagsi qiyaasu tamsiilkii maahe waa qiyaasulcagsi oo shayba xukunkiisa xukun ku liddiya waxaa loo sugayaa mid xagga cillada kaga liddi ah qiyaasulcagsigaasi waa sidii kii ku soo arooray xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ara'ayta low wadacaha fii xaraam akaana calayhi wisr qaaluu nacam qaala fakadalika idaa wadacaha fii xalaal yakunu lahu ajr aw kama qaala sal allahu alayh wasalam bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mas'aladan ku saabsan gaaladu mukallafiin ma ku yihiin oo ma lagula khitaabayaa furuucda shareecada mas'alo keliyun baaba ka dhalanaysa mid labaad ma leh masaladaasi waa maxay masaladaasi waxa weeyaan hadday gaalnimo ku dhintaan in aakhiro lagu cadaabayo waajibaadkii ay ka tageen iyo muxaramaadkii ay ku dhaceen sida gaalnimadaba loogu cadaabay halkaa mas'alo baba ka tartiibsamaysa wax kale oo ka tartiibsamaya maba jiro ahlucilmiga qaarkood baa sidaa yidhi oo xanaabilo iyo shaaficiyaba leh waa sababta keensatay culamada markaa shaaficiyada in badan oo ka midi inay ku daraan shuruudu takliifka islaamnimada ay ku daraan laakiin sida saxiixa ah waa in islaamnimadu shardu sixa ay tahay ee shardulwujuub aynay ahayn saasaa saxiixa waxay ku tacliiliyeen markay leeyihiin mas'alo kalaan taa ahayn in aakhiro lagu ciqaabayo aan ahayn oo ka tartiibsamaysaa ma jirto waxay yidhahdeen gaalkii isagoo gaal ah inuu salaaddii tukado oo sakadii bixiyo oo soomo oo xajiyo oo waajibaadkii kale la yimaado dee kama ansaxayso adoo gaala la kaalayna la odhan maayo markuu soo islaamana waar waajibaad baa kugu baaqday markaad gaalka ahayde waajibaadkii qalleecidu ku odhan mayso mar haddii markuu gaalka ahaana aan la amraynin inuu la yimaado oo mutaalabo ficilkeeda lagu samaynayn imaatinka uu la imanayo mutaalabo aan lagu samayn markuu soo islaamana qalle aan lagu odhanaynin waxay ku tusinaysaa inaan adduunyada yani mid lagula khitaabaya aynay ahayn bes aakhirun baa lagu cadaabaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen aakhiro in lagu cadaabaya waxay farac ka tahay in lagula khitaabayay waajib ku ahayd ee waxaan waajib ku ahayn oo lagula khitaabaynin aakhiraa lagu cadaabayaa dee ma suuragal ah ama marka uu gaalka yahay inaan la odhanaynin waajibaadkan la kaalay lagu odhan maayo isagoo gaala la kaalay oo gaalnimadaada gudaheeda kula kaalay la odhan maayo laakiin waa la odhanayaa waxyaalaha waajibaadka alla kaalay waxaan waajibaadku ka asaxaynin inaad yaga la timaadda oo sixadoodu ku xidhnaydna inta aanad waajibaadka la iman ka hor waa inaad la timaadaa oo islaamnimo ah marka waa amar la amrayo waajibaadkii iyo waxa waajibaadka sixadoodu ku xidhan yihiinba in laga hormariyo la amrayo waxay ka dhigan tahay ruuxii janaabo qabay la odhan maayo wakhtiguu janaabo qabo maadaama salaaddu aynay ka asaxayn salaad la amri maayo janaabada inuu ka maydho keliya la amraya o qaato waxaa lagu odhanayaa salaadda tuko laakiin salaadda sixadeedu waxay ku xidhan tahayna salaada ka hormari oo tahaaradii ah waa midda kale ee waxaa loo amri waayey marka uu soo islaamo inuu waajibaadkii inuu qalleeyo dib kala yimaado oo istidraag la yimaado waxaa loo amri waaye ta'liif iyo targhiib islaamka la jeclaysiinayo lagu soo dhowaynayo ayaa markaa looga riday taas amaa calimta ana alislaama yajubbu maa qablah waayo haddii gaalkii markuu soo islaamo lagu odhan lahaa xoolo seka'a ah baa kugu baaqday intii aad gaalka ahayd ee labaatankii sane aad gaalka ahayd waa inaad sekadii aad markaa qallaysaa oo bixisaa oo la yidhahdo waajibaad kalea kugu baaqday oo waa inaad qallaysaa waxaa laga yaabaa qaar badan inay islaamnimada ka carari lahaayeen markaa si ayna islaamnimada uga cararin targhiiban fi lislaami ayaa looga riday culamada qaarkood masaa'il badan bay sheegeen oo ka dhalanaysa oo ka farcamaysa in gaalada lagula khitaabayo furuucda shareecada ibnulaxaam shiikha la yidhaahde xambeliga ahi kitaabkiisa alqawaacid walfawaa'id alusuuliya waxa uu ku sheegayaa labaatan mas'alo in ku dhow oo mas'aladaa ku dhisan oo ka dhalanaysa dabeedna waa taxayaa mid mid buu u sheegaya waxyaalaha u daliilka in gaalada lagula khitaabaayo furuucda shareecada ee aakhiro in lagu ciqaabayo keliya aynay mas'aladu ku saabsanayn waxaa ka mida waxyaalaha u daliilka ah rajmiga uu nebigu rajmiyey labada yuhuudi oo dee cuquubo aakhiro maahay waa cuquuba fi dunya oo muqadaro ah haddana nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku fuliyey waxay ka mid tahay waxyaalaha u daliilka ah in gaaladii lagula khitaabayo furuucda shareecada masaa'isha ka dhalanaysaana keliya aynay ahayn ciqaabta aakhiro keliya annahyu tacriifu alif annahyu lugatan almancu ama tacriifuhu tacriifu nahyi luqatan luqada gudaheeda lagu tacriifinayo almancu waa diidmada wa minhu sumiya alcaqlu nuhyatan xaal macnaha laga soo qaadanaya ayaa lagu magacaabay caqligana nuhyatan nuhye lagu magacaabay nuhy waa mufradkii nuhan baana lagu jamciyaa ina fii dalika laaayaatin liuli nuha waxaa nuhyo loogu magacaabay liannahu yanha caqliga waxaa nuhyo loogu magacaabay liannahu yanha waa ka reebayaa caqligu saaxibahu cidda u saaxiibkaa wayamnacuhu waa u diidayaa min alwuquuci dhicitaanka uu ku dhacaayo fii laa yaliiqu waxaan habboonayn magacyada caqligu macnaha noocaasa waa tilmaamayaan alcaqli baa ka mida maxaa caqli loo yidhi wuxuu ka xidhayaa qofkii yacqilu saaxibahu can ilfawaaxishi oo camaa laa yaliiqu waxaan habboonayn iyo waxyaalaha fawaaxishtaa buu qofkii ka xidhaya caqligu waa xidhis xijri baa la yidhaahdaa caqliga waxaa xijri loo yidhi wuxuu ka mancinayaa waxyaalaha xunxun nuhyaa la yidhaahdaa waa saas wey واصطiلاaxا طلب الkف عan فicl عalى sabiiل الاsتiclاء bغayri kufa wa isilaaxa gudihiisa tacriifka la tacriifinaya nahyiguna wuxuu noqonayaa dalabulkafi iska dayn in la dalbaayo can ficilin ficil la yska daayo calaa sabiili isticlaa'i loo dalbaayo oo si laysi sarraysiinaayo lagu dalbaayo bikayri kufa kufo waxaan ahaynna lagu dalbaay iyo wanaxwiha waxa kufo markaa la midka ah yani waxaan ahayn lagu dalbaay kufa iyo kufi iyo kufu saddexda luqaba bannaan saddexda luqa waxay u bannaan tahay ficilku wuxuu ahaa kafa ayuu kafa markuu yahay waxay noqotay xarafkii labaad baa reebna aakhirkana in la jasmiyey keensanayo waxaa keensanaya amarnimada iyadoo idqaamka la kala fakiyo mooyaane in aakhirka la jasmiyaa ma dhici karto waqfina aynay ahayn wasli ay tahay oo iltiqaau saakinayn baa ka imanaya haddii la kala fakiyo se akhirka waa la jasmin karaayo ukfuf baa la odhan karaa haddaba maadaama kii hore xarafka ka horeeya aakhirka uu reeban yahay aakhirkii in la reebaana aynay dhici karin basriintu waxay qabaan ficilka markaa amar waa mabni bay markaa qabaaneen taasi aynay dhici karin waxay noqotay in la xarakeeyo akhirkii kasraa la xarakeeyo waxaa loo xarakeeyey liasli takhaluskii weeyi aslu takhaluskii inay tahaa kasrada loo xarakeeya kordhigana waxaa loo xarakeeyaa likhifatihaa fudaydka ay fudud tahay waxaana loo damiyaayoo loo godaa waa lilitbaac oo xarakada markaa faaulkelimaha saaran baa la itbaacinaya waayo reebnaan ama sukuun baa u dhaxeeya sukuunkana waxay yidhahdaan waa xaajizun hayru xasiin waa teed aan waxba ilaalinaynin kaannahu inaan waxba u dhaxayn oo kale marka maadaama xaajizun hayru xasiin uu yahay sukuunku markaa uu yahay kaannahu xarafka kale uu kuba xigo marka waxaa la iطbaacinayaa damadaa kale ka horaysa markaa la iطbaacinaya saddexda wejiba saasay ku bannaayeen muqayaru siiqaha iyo siiqada amar mudaacafkii isku sibay markaa ku imanaysa kufa waa la muayaru siiqo iyadoo loo jeedo saasay ku imanaysa kufa yani markaa iska daa oo amar ana saasay ku imanaysaa siyaaqaa lagu eegayaa iyo tarkiibkay ku jirto ma muhayaru siiqaa loo jeedaa mise amar baa loo jeeda waxaanay isu ekaanaysaa marka aakhirka la kordhigo oo kufa la yidhaahdo wanaxwiha waxaa loo jeedaa awaamirta kale ee macnaheedu u keensanayo tegis ficil laga tago in la dalbaayo sida dac iyo dar iyo khalli iyo erayada la midkaa siday dibba u sheegi doonaan yani mu'alifiinta kitaabka qoray khulaasadu waxay tahay nahyi waxaa la yidhaahdaa isilaaxan tegis ficil laga tago ficilka waxaa loo jeedaa wax lala imanaayo laga tago ha ahaato wax jawaarix ka dhaca ama ha ahaato wax carab ka dhaca ama ha ahaato wax qalbi ka dhaca laa tactaqid kada waa nahyi laa taqul kada sidaa ha odhanin waa nahyi laa taqum ha kicin waa nahyi walaa tusalli calى axadi minhum maata abada walaa taqum calى qabrih marka ficilka hadda waxaa loo jeedaa kii jawaarixda ka dhacayay khusuuskiisoo keliya lagama wado ama jawaarixdii xubnaha ka dhaco ama afka ka dhaco ama qalbiga ka dhace dalabka la dalbo wax la samaynaayo ama la odhanaayo ama la ictiqaadinayo qalbi iyo qaalab wixii la doonaba laga sameeye tegista laga tago marka la dalbayo sida loo dalbayo loo doonayaana ay tahay calaa sabiili isticlaa taasa waxa la yidhaha nahyi baa la yidhahda siiqo makhsuuso ana lagu dalbaayo siiqada lagu dalbaayo dib buu ka keeni doonaayo siyaaqu de asli iyo hayru asli bay noqonayaan waxaa laga reebay uun awaamirta dalabulkafiga faa'iidaynaysa sida dac iyo khalli iyo dar iyo kufa kuwaasi dalabulkafi ha faa'iidaynayaan ficil markaa in layska daayo in lagu doonaayo ha yeeshee siiqadu waa amar marka iyada waa laga bixinaya waa laga saaraya misaaluhu tusaalihiisu qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaail ha cunina xoolihiinna ha cunina idinka dhexdiinna xoolihiinna ha ku cunina baail ha ku cunina wa qowluhu iyo hadalkiisu allah uu yidhi laa takhunu اllaha wاrasuula watakhunuu amaanaatikum waantum taclamuun laa takhunu allaha wاrasuula ha khiyaamaynina ilaahay iyo rasuulkiisa oo khiyaamaha isku dayna wa takhunuu amaanaatikum ay walaa takhunuu amaanaatikum ammaanooyinkiinnana ha khiyaamaynina wa antum taclamuun walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan inay khiyaano tahay ha la imanina wa takhunuu in la yidhaahdo waa nahyi labaad iyo in la yidhaahdo yacni inaa khiyaanaysaan amaalooyinkiinnana lala qabo oo la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa in labada laysku ladho wejigaana culamada qaar baa ku fasiray laakiin sida horaa sii fiican waayo mid walba sideedaa loo reebaya ee in la kulmiyo keliya waxa la diidaya ma aha siiqatuhu siiqada nahyigu kulu mudaaricin waa mudaaric kasta mudaaricaasoo majzuumin la jasmiyey bilaa laa lagu jasmiyey ficil mudaaricoo kastoo laa lagu jazmiyey wuxuu faa'iideynayaa nahyi ayuu faa'iideynayaa oo nahyigii isilaaxigahabaa ah laga qaadanaya waxaa laga reebayaa macaani kale wixii u yimi oo qaraa'in loo helay in macno nahyi aan loo jeedin ee macnayaal kale looga jeedo waana inoo keeni doonaa halkaa haddaba ishkaal baa imanaya xadiiskii waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam laa tadkhulu اljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu marka waa nahyi soo maaha ila wuxuu yihi waa kullu mudaaricin majzuumin bila mudaaric majzuuma soo maaha calaa kulli xaal waxa weeye kani ma aha nahyi ma aha ee waxay u timi luqo qaliila ayay ku timi oo ficilka waxa dhacdaa in wakhtiyada qaarkood nuunka la gooyo biduuni jaazimin walaa naasib tanna waa calaa hada annawc marka waxay ku timi yacni si qiyaasa ma aha calaa sabiil qilla ayay ku timi way yarta haddii ni ay la kulmi lahayd oo nuunu wiqaayo ay isheli lahaayeen yada waa iska qiyaas in la jaro oo saddex wajaa eh, iskaga bannaan marka labada nuun kulmaan nuunu rafca iyo yani nuunu wiqaaya hadday kulmaan saddex wajaa iskaga bannaan waana qiyaasba wa xadfuhaa fi rafci qabla ni'ata walfaku walidgaamu ayضa sabata waa ka ibnu maalik odhanaya yani nuunka markaisagaa xadafka la xadfayo fi rafci qabla ni nii horteed markaysagaa iyadoo uu rafco ku sugan yahay la xadfayo ata wاlfaku wاlidغaamu ayضa sabata in la kala fakiyo oo la kala saaro oo labadii nuunaan isku idqaamnayn la ysdaba dhigo nanii la yidhaahdo ya iyo in la ysku idqaamaa intuba markaysa waxa waa timi wاlfaku wاlidغaamu ayضa sabata saddexda luqo wuxuu ku sheegay hal bayd oo kaafiyada ka mida ayuu ku wada sheegay qur'aankaana la akhriyey afa hayr allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun saddexda luqaba aayaddaa waa la akhriyey oo sabcadaa lagu akhriyey labada nuun in laysku idqaamo qira'at lmusxaf in la kala fakiyaan laysku idqaamin iyadana sabcada qaarkood ba akhriyey in la xadfo nuun keliya la baaqi yeelana sabcada qaarkood ba akhriyey mawaadicda kale ee markaysaga ay ku soo aroortay qur'aanka kaga soo aroortay laba luqo ayaa sabcadu akhriyeen laakiin mawdicay saddex luqa akhriyeen saddexda qiraa'aba akhriyeen waa mawdicaasoo qura laakiin haddaynay niig ka daba dhicin in la xadfaayadu qiyaas ma ahe waa qaliil marka luqadaa qaliilkaa bay ku timi walaa yadkhulu fi dalika kufa aw khalli aw dar aw dac mima jaءa liطalab اlkafi waxay yidhaahdeen mu'alifiintu ma soo gudagelayo markaa taas kaasoo nahyiga ama soo gudagelayo kufa aw khalli aw dar aw dac kelimaadkaasoo kale soo geli maayaan mima jaa oo ka mida waxyaalaha yimi lialabilkafi iska dayn wax layska daaye u yimi kama fi qawlihi tacaala wadaruu aahira alimi wabainah wadaruu ka taga aahira alismi dembiga kiisa muuqda ka taga wa bainahu kiisa qarsoonna ka taga iyo hadalku allah uu yidhi wadac adaahum ka tag markaa dhibtooda oo inaad dhibto iska daa iska sabir iyo hadalku allah yidhi fakhalluu sabiilahum u banneeya waddadooda liannaha wain kaanat tufiidu طalaba alkafi waayo siiqooyinka iyo odhaahyadaasi haba ahaadaan qaar faa'iidaynaya iska dayn wax layska daayo in lagu dalbaaye ilaa annaha bisiiqati اlamri waxay ku sugan tahay siiqo amar mar hadday siiqo amar ku sugan tahay yani waxay noqonaysaa min qabiili اlawaamir laa min qabiili الnawaahi xagga awaamirtay gelaysaa gelaysaayo nawaahida geli mayso marka siiqada aslige uu nahyigu leeyahay waa hal siiqo qura waa mudaaric lagu jazmiyey la siiqadaa keliya weeyi muqtada nahyi nahyigu wuxuu keensado altaxriimu wa xaaraantinimaynta weeye xaqiiqatan xaqiiqa ahaan buu sidaa u keensadaa ama xaalu xaqiiqa ku sugan yahi u keensadaa bilitifaaqi iswaafaqsani la ysku waafaqsan yahanuu saa ku keensadaa liqowlihi salى اllahu alayh wasalam waxaa u daliila hadalkiisuu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam wamaa nahaytukum canhu waxaan idinka reebo fajtanibuuhu ka dheeraada culammadu waxay ku soo naqliyeen itifaaq in nahyigu keensado taxriim bacdu ahlicilmina waxay sheegeen khilaaf inuu ku sugan yahay khilaafkaa ku sugan waa iska khilaaf daciifa haddii itifaaq ay tahay itifaaqaaba xujo ku filan haddii khilaaf yaroo da'iila la sugo oo la yidhaahdo khilaaf yari waa ku sugan yihiinna adilada iyo luqada ayaa mid waliba ku tusinaysa in nahyigu taxriim keensado saas aawoodee khilaafka ku sugani waa ka yar yahay khilaafkii ku sugnaa amarka amarku ma keensadaa wujuub khilaaf badan baa halkaa ku sugnaa laakiin halkan haddii khilaaf la sugo waa khilaaf da'iil ah saxaabadii rasuulkana sala allahu alayh wasalam lagama soo rarin nahyiga taxriim wax khilaafsan inay ku xambaari jireen iyadoo daliil aynay u haynin ee inay taxriim ka deliishan jireen oo lagu dhaleecayn jiray ruuxa markaa nahyiga ku camalfali waaya oo bele ay uga haajiri jireen oo ay ku tacsiiri jireen baa soo aroortay marka inay taxriim ka qabeen bay ku tusinays shaa'ic baana warkaasi dhexdooda ka ah cabdullaahi bnu muqafal waa kii u sheegay nin u sheegay oo ku yidhi isagoo finiin ganaya ya oo wax finiininaya fartiya suulka quruurux ku tuuraya ayuu wuxuu uhi nahaa rasuul sala allahu alay slam can ilkhadfi markaasuu xadiiskii ka daba akhriyey ninkii markaasuu mar labaad u noqday cabdullaahi ibnu mugafal intuu xanaaqay oo cadhooday ayuu wuxuu yidhi xadiiskii nebigaan kuu sheegaya markaasaad haddana mar labaad markaa iska samaynaysa fininkii waaba ka dhaartay inuu dibba ula hadlo cadhadu u cadhooday daraaddeed cabdullaahi ibnu cumar inaanuu dhalay ayuu wuxuu u sheegay ama inaan ku maqlay xadiiskii nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah markaasaa inankii wuxuu yidhi lanamnacannahunna ka mancinena udiidne u diidne cabdullaahi bnu cumar aad buu u taabiciga soo warinaya xadiidka ka soo warinaya wuxuu leeyahay weligay ma arag isagoo cid caynkaa u caayaya siduu inankaa markii u caayey waxaanu ka dhaartay inuu dib ula hadlo lamuu hadlin cabdilaahi inankiisaas ilaa uu ka dhintay yani waxa weeye qasas badan oo noocaas oo midhana ayaa saxaabada markaa ka dhacday marka shaa'ic agtooda waxa ka ahaa nahyiga inay taxriim ka deliishadaan inkaaray isku inkiraan oo leeyihiin nahyigu wuxuu sheegayaa tansiih buu sheegayaana lagama hayo marka culamada qaarkood waxay ka tilmaamaan itifaaqu saxaaba ku sugan siyaun tufiidu maa tufiiduhu siiqatu nahyi tanna waa siiqooyin faa'iideynaya waxay faa'iideynayaan siiqada nahyigu wyltaxiqu waxaa haleelaya bisiikati nahyi siiqada nahyiga fii ifaadati taxriimi xaaraantinimayn inuu faa'iideynaayo waxaa ka haleelaya التصريح caddaynta la caddeeyo bilafdi taxriimi ereyga taxriim la caddeeyo oo la yidhahdo xarama ama xaraamun ama yuxarimu taxriim iyo ishtiqaaqaadkeeda in la isticmaalaa ka mida oo aayaadka ama axaadiista ay ku soo aroorto wanahyu nahyi baa ka mid ah si in la yidhahdo nahaa rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam can اlgharar in allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi اlxumuri اlahliya lafdada nahyi in la tasriixiyo oo la sheego ayaa iyaduna ka mida waxyaalaha markaa faa'iideynaya siiqada nahyi waxay faa'iidayso oo taxriim ah walxadru xadri ayaa kamida mida xaaraantinimayn manci lafdiga xadri hadduu soo arooro iyo ishtiqaaqaadkiisu waxa uu faa'iideynayaa isaguna siiqada nahyi waxay faa'iideynayso taxriim ah walwaciidu cala alficli goodi ficilka loo goodiyo cidda markaa samayse loo goodiyo oo ficilka laga tartiibiyo goodi hanjabaad ayaa iyaduna ka mida wadamulfaacili dhaleecaynta markaa ka sameeyey la dhaleeceeyo in laga tartiibiyo ayaa ka mida oo ruuxii la yimi yani lagu dhaleeceeyo oo cisyaan ama fisqi ama awsaaf xunxun lagu sifeeyo ama lagu shabaho wax liita ila nooc dhaleecayna weeyaan man tacazى bcazaaءi اljaahiliya faaciduuhu bihani abiihi walaa taknu waa nooc dhaleecayna wey wa iijaabu lkafaarati kafaare in la waajibiyo weeye bilficli ficilka lagu waajibiyo shayga in la sameeyo kafaare laga waajibiyo wuxuu idhi ninkii acraabigaha ah, waaqactu ahlii fi nahaari ramadaana qaala actiq raqaba kafaarat dihaar baa la mida ah. wa kelimatu ma kaana lahum kada waxaa kaloo haleelaya kelmadda la yidhaahdo ma kaana lahum kada uma sugnaan inay saa ya saas bimacnaa uma bannaanaa loo jeeda walam yakun lahum walam yakun lahumna waa la mid hadday aayaadkii axaadiista ku soo aroorto waxaa looga jeedaa macno taxriima markaysagaa looga jeeda waxaa la mida laa ynbaii laa ynbagiina iyadana waxaa looga jeedaa taxriim hadday aayaadkii axaadiista ku soo aroorto haddii aayaad iyo axaadiisa aynay ku soo aroorina dadku ay isticmaalaan kalaamunaaska lagu isticmaalo wax laga haboon yaho laga fiican yaha laga qaadanayaaye xaaraan in looga jeedo kuma tusinayso laakiin istiqraaga nusuusta marka la eego taxriim baa loo isticmaala maa kaana lahum iyo lam yakun lahum iyo laa yenbagii ama waxaa loo isticmaalaa waxaan waaqic ahaan iyo qadar ahaan dhici karin oo mustaxiil ah ama sharci ahaan wax xaaraan ah laa ynbagii hada lilmuttaqiin kaatunkii dahabka ahaa nebigu salى اllahu alayh wasalam waa iska bixiyey dabeedna wuxuu yidhi laa ynbagii hada lilmuttaqiin bimacnaa uma bannaanu u jeeda wakada tartiibu اlxaddi calى اlficli saasoo kaluu la mid ahaaday ama ahaaday xad in laga sababeeyo laga tartiibiyo cala alficli ficilka aلzaniyة wالzani fajliduu kula waaxidi minhuma miئaةa jalda xadka zinada lafteeda laga tartiibiyey wa kelimaة laa yaxilu laa yaxilu kelmadda ahna waxay faa'iidaynaysaa siiqada nahyi waxay faa'iidaynayso taxriim ah laa yaxilu lakum an tariثu الnisaءa karha wa waصfu اlficli waa sida sifaynta markaa ficilka lagu sifeeyo ayaa iyaduna saa la mida biannahu fasaadun inuu fasaad yahay yani lagu sifeeyo ficilkii haddii fasaad lagu sheego isaguna wuxuu noqonayaa mid muxaramuu noqonaya aw annahu min tadyiini الshayطaani wa camalih ama qurxinta shayطaanka iyo camalkiisa inuu ka mid yahay lagu sifeeyo waxaa markaa laga qaadanaya inuu markaa muxaram yahay wa annahu tacaala laa yardaahu licibaadih iyo inaanu ilaahay uga raalli ahayn addoommadiis in lagu sifeeyo waxaa laga qaadanaya inuu xaaraan yahay walaa yardaa licibaadihi اlkufra walaa yuzakii faacilahu iyo in lagu sifeeyo inaanu طahiraynin cidda samaysa walaa yukallimhu aanu la hadlaynin oo wax farax geliya aanu kula hadlayn walaa yanduru ilayhi inaanu eegayn oo si raxmad leh aanu u eegayn wa naxwi daalika iyo ashyaada la midka yani siiqada nahyi waxay leedahay waa mudaaricii lagu jasmiyey laa naahiyaa lagu jasmiyey siyaq kale oo faa'iideynaya siiqada nahyi waxay faa'iidayso ayaa jiro waa siyaq hayru asliya sida amarkaba aynu ku soo aragnay siyaqa marka aan asliga ahayna ee nahyigu leeyahayna ashyaadaasaa ka mida wax badan baa see soo gudagelaya wax ka midayna mashaayikhdu tusaaleeyeen wuruudu siiqati nahyi bihayri taxriim siiqada nahyi inay soo aroorto waxaan taxriim ama xaaraantinimayn ahayn inay u soo aroorto baa halkana lagu baxsinayaa ama lagaga hadlayaa kow taridu waa soo aroortaa siiqada nahyi lilkaraahiyati karaahiye waa u soo aroortaa kahasho shay la kahanayo yadaan la xaaraantinimaynayn way u soo aroortaa ka nahyi waa sida reebista la reebay cani shurbi cabitaanka laga cabbo min fami lqirbati qarbadka afkiisa laga cabo naaska qarbadku leeyahay in laga cabo ya waxa uu noqonayaa nahyiga ku soo arooray lilkaraaha wa karaahatu tanziih taxriim ma aha inaanu taxriim ama xaaraantinimayn ahayna waxa ku tusinaya nebiga sal allahu aleyh wasalem baa kaga cabay marka taxriimkii waxa ka sarfinaya oo ka leexinaya ficilka nebigu sameeyey sal allahu aleyh wasalam taasaa ka leexinaysa oo ka sarfinaysa su baa halkaa la isweydiinayaa su ah haddii shaygii karaahiye yahay miyay dhici kartaa nebigu sal allahu aleyh wasalam wax karaahiya inuu la yimaado walow karaahatu tansiih ba ha ahaadee jawaabtu waxay tahay culammadu waxay yidhaahdeen haa waa dhici kartaa inuu nebigu la yimaado shay karaahiye ah oo ula yimaado caddayn uu caddaynaayo jawaaskeeda iyo inaan shaygani xaaraan ahayn dadka kaley karaahiye u tahay ee isaga nisbadiisa nebiga sala allahu alayh wasalam karaahiye u noqon mayso waxay noqonaysaa waajib buu gudanay waajibkaasi waa maxay waa bayaanu shariica waa inuu shareecada caddeeyo shareecada inuu caddeeyo dadka gaadhsiiyaana waajib bay ku ahayd bayaankiina siduu odhaahda ugu xasilayuu ficilkana ugu xasilaya waatuu saaxibulmaraaqi odhanayo warubamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kanahyi can an yushraba min fami lqirab waa masaladan lafteeda waxaa dhici karta nabigu sal allahu alayh wasalam shay makruuha inuu sameeyo isagoo caddaynaya inuu nahyigu tanziih uu yahay oo aan xaaraantinimayn looga jeedin markaase isaga jaanibkiisa waxay u noqonaysaa qurbooyinkii qurbooyinkiiyo cibaadaadkay ka mid tahay oo waa laga sawaabinaya waa laga ajar siinaya ilaa waajib buu gudanaya yani yuaddi waajiban waajibkaasoo bayaanu shariic ah ficilkiibaa bayaanku ku dhacaya wuxuu ku camalfalaya balliq maa unzila ilayka min rabbik marka ficilkii inuu ku bayaamiyo iyo inuu markaa odhaahda ku bayaamiyo mid waliba waa dhici karta qaybta bayaankeennu insha allahu tacaala ku arki doonaa kanahyi can an yushraba min fami lqirab laba wataridu liducaa'i waxay u soo aroortaa duco siiqadaas in kaana min adnaa liaclى haddii cid hooseeye ay ka tegayso oo dalabku ka dhacaayo cid sarraysana loo jeedinayo mil rabbana laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhta'na rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha noo qabaninoo ha nagu ciqaabin mu'aakhadadu waa in ficil laysu qabto laysku ciqaabo ha nagu ciqaabin akhada iyo aakhada kala duwan aakhadadu waxay noqonaysaa yani ficilku wuxuu keensanayo in lagu qabto o lagu fuliyo bimacnaa lagu ciqaabo laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhta'na ha nagu ciqaabin yani oo ha noo qabanin haddii aanu ilowno ama aanu markaa khaطa'na oo bimacnaa halmaan ama kama iyo wax la mida nooga dhacdo aanaan u berheerin waa ducaa saddex wateridu waa soo aroortaa siiqada nahyigu lilirshaadi irshaadna waa u soo aroortaa mislu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah uu yidhi oo kale weeye laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum laa tas'aluuha weydiinina nebiga salى اllahu alayh wasalam can ashyaaءa ashyaaha weydiinina ashyaadaasoo in tubda lakum tasu'kum haddii laydin muujiyo idin xumaato gelinaysa waa ka murugoonaysaan bimacnaa e wixii laydinka aamusay oo laydin cafiyey iskaga aamusa waa lilirshaad ahlucilmiga in badan oo ka midi waxay kala farqiyaan irshaadka iyo nadbiga marka la joogo baabulawaamir iyo irshaadka iyo karaahiyada marka la joogo baabunawaahi oo maxay ku kala fariyaan waxay yidhahdeen wixii maslaxo adduunye ku saabsan irshaad baa loo isticmaalaa wixii maslaxada aakhira daraaddeed ama lagu amray ama lagaaga reebayana haddii laazimnimadii deliil ka leexiyo waxaa lagu xambaarayaa nadbi baabulawaamir haddii la joogo sunnanimo baabunawaahi haddii la joogana karaahiya lagu xambaaraya marka waxyaalaha masaalixda adduunya ku saabsan bay irshaadka ku gaar yeelaan kaannahu ay leeyihiin yani sunnihii lama mid aha kan kalena karaahiyadii lama mid aha tusaale ahaan waxay ka dhigayaan oo kale nahyiga lilirshaadka ay ku xambaareen nahaa rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam an yantacila arajulu qaa'iman nebigu wuxuu nahiyey salى اllahu alayh wasalam inuu ruuxu kabaha gashado isagoo taagan waxaa loo nahiyayaa ma aha bay yidhaahdeen arrin ukhrawiya waa siday culamo badani ku dareereen ee waxaa loo nahiyayaa maslaxa adduunyo daraaddeedoo waxa dhici karta isagoo taagan hadduu kabaha gashado inuu dhacaa dhici karta markaa dantiisii baa loo tilmaamaya laleeyahay fadhigaa ku roona iska fadhiiso fadhiga ku ilo fadhiga kabaha ku gasho saasoo kale ay ka dhigayaan xagga awaamirtana waxyaalo badan bay noocaasoo kale ka dhigaan laakiin ahlucilmiga qaarkood ma kala farqiyaanoo waxay yidhaahdaan irshaadkiiyo nadbigu baabulawaamir waa isku mid irshaadkiiyo karaahiyaduna baabunawaahiga waa isku mid sidaas aawadeed shaygii irshaad loo amray marka lala yimaado shaygii irshaad loo nahyeena laga tago hawaab aakhiro waa lagu helaya ila waa amar markaa sharciga ka soo baxay iyo nahyi sharciga ka soo baxay weeyaan saas iyada abay markaysa waxaan yani ahlucilmiga qaarkood marka ay mareen waana sida ibnu cuthaymiin wakhtiyada qaarkood marka uu tilmaamayo marka qowlka kale xoogaa mashhuur ha ahaado culamo badani ha sheegaane haraa baa ku jirta oo ilaaha sawaab aakhiro loo amri maayo ama looma nahyeeye maslaxo adduunyo keliyay tahay oo amarkan sharciga ama nahyigan sharciga qofku hadduu imtisaal daraaddii ugu camal falo sawaab kama helaya miya haddii muraadkoodu sidaa yahay waa qowl baciid jiddan ah aad u fog marka tan oo kalena waxay leeyihiin yani inaa iska aamustaan oo wixii laydinka aamusay aydaan waxba su'aal ka keenin baa idiin fiican waayo waxa dhici karta intaa weydiisaan in marka waxa weeye xukum ha dhow a ka xumaataan markaa in laydinku yidhaahdo xukum dhib idinku ah iyo mashaqo marka marka horeba ha dalbanina halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk